alxamdu lilaah rab اlcaalamiin wsala allahu cala muxamed wcala ali muxamed wslama tasliima kaiira xadiiska laba boqol iyo sagaal iyo konton can cabdillaahi qaala ina almu'mina yaraa dunuubahu kaannahu qaacidun taxta jabalin yakhaafu an yaqaca calayh sida inoo qoran waa xadiiska inuu nebiga ka soo warinayo cabdullaahi ibni mascuud laakiin saxdu waxay tahay inuu mawquuf ku yahay cabdullahi ibni mascuud oo aanu hadalkii nebiga calayhi salaatu wasalaam aanu ahayn cabdullaahina waxaa loo jeedaa cabdullaahi ibn mascuud baa loo jeedaa waayo cabdullaahi haddii marka waxa weeye la itlaaqo khaas ahaan marka sanad kuufiya uu ku dhaco cid ah reer kuufiya ka warinayso wuxuu noqdaa cabdullaahi yaan lama nisbayne halkanna waxa weeye waxaa ka warinaya yani marka nin kuufiya ka warinaya oo alxaris ibnu suweyd ninka la yidhaahdo ayaa ka warinaya waxaanu ahaa kuufi ayuu ahaa marka cabdulaahiga waxaa loo jeedaa cabdulahi bn mascuud baa loo jeeda qaala cabdulahi bn mascuud waxa waxau yihi ina almu'mina yaraa dunuubahu kaanahu qaacidun taxta jabal muuminku yaraa dunuubahu wuxuu u arkayaa bimacnaa u qabaa u ogsoon yahay dunuubahu dembiyadiisa kaanahu qaacidun ay kaljibaal sida buuraha mid la mida inay tahay ayuu u qabaa oo u ictiqaadsan yahay ama u arkaya waa ru'yadii qalbiyada ahayd kaanahu qaacidun wuxuu ka dhigan yahay sidii mid fadhiya taxta jabalin buur hoosteed mid fadhiyo kaluu ka dhigan yahay oo yakhaafu an yaqaca calay yakhaafu an yaqaca calayh ka baqaaya in buurtaasi ku soo dhacdo jabal fii lugati alcarab waa mudakar laakiin innaga af soomaaliga waxay ku tahay mu'anas dhadig bay ku tahay waxaynu dhahnaa buurta laakiin fii lugati alcarab ereyga jabal waa mudakar Hmm. low anzalnaa hada alqur'aana calaa jabalin lara'aytahu lara'aytaha lama odhan ya falama tajallaa rabbuhu liljabali jacalahu dakkan wa khara muusa saciqa jacalahu dakkan jacalahaa lama odhan hada jabalu uxudin yuxibuna wa tuxibunaana ma odhan marka jabal fii luqati alcarab waa mudakar marka kaannahu qaacidun taxta jabalin wuxuu shabbahayaa sidii mid markaa fadhiyo buur hoosteed buurtaasoo yakhaafu an yaqaca calayh uu ka baqaayo inuu korkiisa ku soo dhaco wa ina alfaajira yaraa dunuubahu ka dubaab yacni ruuxa faajirka ahina yaraa dunuubahu wuxuu arkayaa u qabaa yacni dembiyadiisa ka dubaabin sidii duqsi oo kale oo mara calaa anfihi biyacni soo maray yani sankiisa marka waxa maray yani sankiisa ag duulay bihi haakada oo deedna gacantiisa uu sidaa ku yidhi ku yidhi waxaa looga jeedaa ku sameeyey qaalo oo bimacnaa facalaa weeye erayga qaala oo macnihiisa u dhacaayo facala u dhacayo qaala abu shihaabin abu shihaab oo ruwaadda xadiiska soo warinaysa ka mid a waa abu shihaab alxanaat alsagiir waxaa la odhan jiray cabdirabbihi ibnu naafic ayaa la odhan jiray waxaa kale jira alxanaad alkabiir iyo alxanaad asagiir marka kabiirkii maahae waa asagiirkii wey alxanaad asagiir magaciisana cabdurabbi ibnu naafic baa la odhan jiray alxanaad alkabiirna muusa bnu naafic baa la odhan jiray walaalana ma marka alxanaad alkabiir wuxuu dhacaa dabaqadda eh, alxanaad asagiir mashaayikhdiisa dabaqadooda ayuu la dabaqaya alxanaad asagiir hadda weeye abu shihaab waxau yidhi cabdurabbi ibnu naafic baa la odhan jiray biyadihi gacantiisa wuxuu ku yidhi bimacnaa ku sameeyey fowqa anfihi saasoo kale ayuu ku sameeyey qaala waa ku yidhi waxaa loo jeeda waa ku sameeyo wuxuu u jeedaa fasiraad iyo tusaalayn sida la sheegay uu tusaalaynayo maadaama xadiiska ay ku soo faqaala bihi haakada sidaasuu ku yidhi macnaa wuu iska duuriyey duksigii ya yacni tusaalayn ficil uu ku tusaalaynaayu markaa sameeyey abu shihaab oo gacantiisa uu sidaas ku yidhi bimacnaa ku sameeyey qaalada waxaa loo jeeda bimacnaa facala xadiiskana bukhaari ay laga raway asalka xadiiska waa tilmaamo waa soo arooriyey muslim sanadka iyo inuu odhanaayo xaaris ibnu suweyd laba xadiis buu ii sheegay marka waxa weeye ibnu mascuud cabdullahi ibn mascuud labada xadiis mid wuxuu iga sheegay nebiga calayhi salaatu wasalaam midna wuxuu iga sheegay naftiis markaasuu labada xadiis ba sheegaya qisada intaa hore waa kiinayaa muslim dabeedna xadiiska nebiga uu ka sheegay ayuu soo aroorinaya xadiiska faraxa ah ila allahu ashaddu faraxan waa kay inoo soo socdeen kaasuu soo aroorinayaa laakiin wuu ishaarayaa labada markaa labada xadiisee midna uu yahay can nafsihi midna can inabiy sala allahu aleyh wasalam inuu u sheegay wuu sheegayaa kan kale lafdigiisa ma soo aroorin kan hadda aynu hayno lafdigiisa baa lagu soo wariyey labadii xadiise midna marka uu nebiga ka sheegaya calayhi salaatu wasalaam cabdullahi bin mascuud midna uu naftiisa ka sheegay kuu naftiisa ka sheegay waa kan marka marfuuc dariiq ah oo loo soo wariyey oo sugani ma jiro ya culamada qaarkood waxay yidhaahdeenba wax markaa dariiq marfuuco loo soo wariyey aslanba ma jiro alle haddii laga tegi waayo culamada qaar ba waxay yidhahdeen yacni sheikh baa wuxuu sheegay in dariiq waah ah oo uu daciifiyey jurjaani ibnu cadiy saaxibulkaamil oo dacfigiisu daran yahay in marfuucnimo loogu soo wariyey in marfuucnimo loogu soo wariyey marka cala kulli xaal xadiiskani waa mawquuf saas aawadeed baa xaafid ibn xajar uu odhanaya abu maxamed ibn abi jamra yani shay hariiba buu la yimi wa aqraba shaykhu abu muxamed ibnu abi jamra fii mukhtasarihi faafrada axad alxadiiayni min fii kulli minhuma biqowlihi can ibni mascuudin can inabiy sala allahu aleyh wasalam walaysa dalika fii shayin min nusakhi albukhaariy yani wuxuu odhanayaa xaafid ibnu xajar shay hariiba waxaa la yimi oo sameeyey shay hariib ah abu maxamed ibn abi jamra kitaabkiisa mukhtasarka ee bukhaariga uu ku soo ikhtisaariyey oo labadii xadiis buu kala gaar yeelo mid walba gaarkiisa u sheegay iyagoo isku marmi isku meel lagu sheegay ayuu isagu kala ifraadiyo kala gaar mid walbana wuxuu ka cabiray ibnu mascuud baa nebiga calayhi salaatu wasalaam ka wariyey saasuu ka cabiray nusakha bukhaarigana nuskho saasi ku dhacday ma jirto ya nuskho bukhaarigoo saas markaa ay ku sugan tahay inuu xadiiska qadarkani marka uu yahay can inabiy sala allahu alayh wasalam ma jiro bal masaadirta kale aan lagu haynin markaa sanad saxiixa aan lagu haynin iyadoo markaa nabiga loo tiirinayo calayhi salaatu wasalaam riwaayaadka qaarkood haddaba ma kala cadda ta markaa ibnu mascuud xaggiisa naftiisa ka ahaatay iyo ta marka waxa weye nebiga xaggiisa uu ka soo wariyey calayhi salaatu wasalaam saas aawadeed bay culamada qaarkood ka tawaqufeenaya labada xadiis midbaa mawquuf ah ya laakiin riwaayaadka qaarkood baa dee caddaynaya oo riwaayada muslim saxiixa ku soo wariyey kan waa ka tegayaa marka ina almu'mina yaraa dunuubahu kaanahu qaacidun taxta jabal ila aakhirih ka kaluu sheegayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi dariiqyo kalo badanna waa lagu hayaa nebigu inuu yidhi calayhi salaatu wasalaam kaa kale riwaayaadka qaarkood oo saxiixyada ka baxsan oo kala caddaynayaana waa jiraan oo marka inuu kanna yahay kii ibn mascuud uu isagu markaa cabbiray ee yidhi xadiiska kalena uu yahay markaa kuu soo wariyey ee uu ka soo wariyey nebiga calayhi salaatu wasalaam calaa kulli xaal xadiidkan ina almu'mina yaraa dunuubahu cabdullahi mascuud marka uu sheegaayo qofka muuminkaa dembigiisu inuu la weyn yahay oo dembiyada ka dhacay u weynaysanayo wax weyn ku tirinaayo ka baqaayo inuu ku halaagsamo yacni khawfkiisa iyo baqashadiisa allah uu ka baqanaya siday u weyntahay daraaddeed ayuu xadiisku tilmaamaya qofka marka waxaa faajirka ama faasiqa ana ama munaafiqa ana dembigiisu inuu la yaryahay ma sii kala daran yahay ya faajirka culamada qaar waxay ku fasirayaan gaalka in loo jeedo riwaayaadka qaarkoodoo munaafiqa soo aroorayna inay jiraan baan filaya marka ruuxii waxa weeye gaalka ahaa ama munaafiqa ahaa dembiyadiisi dee waa la yaryihiinoo dee dembiba inay tahay uma qabo kii faasiqa xataa fisqigiisu isagana badnaa dee dembiyadiisu waa la yaryihinoo waxa laga yaabaa dee inuu iska tala saarto raxmadda ilaahay ya oo dee waxa weeye markaa inuu ilaahay shadiidulciqaab yahay inuu ilaawo waxaana la rabaa labadaba alkhawf waalraja qalbiga in lagu kulmiyo oo naxariista ilaahayna la rajeeyo cadaabka ilaahayna laga baqdo labada insaan la ysugu daraa la doonaya ya marka waxa weye rajo keliya waa inaan lala iman waayo rajagaasi maaha rajadii maxmuudka ahayd maaha waxay noqonaysaa tamani alamaani laysa biamaaniyikum walaa amaaniyi ahli lkitaab ya yani sidaa idinku ididiilinaysaan arrinku maaha sida ahlukitaabku ididiilinayaanna maaha man yacmal suu'an yujza bih ku kastoo xumaato sameeyo waa laga abaalmarinaya waa quruur iyo kadsoon lagu kadsoomay dhagartii shaytaanka waqarakum billaahi algharuur rajada maxmuudka maxmuudkaahi waxa weeye wanaagsani qofkii oo wanaaggii la imanaayo inuu markaa rajeeyo dee sawaab wanaagsan isagoo toobad keena inuu qabuulkii rajeeyo isagoo camal saalixa la yimi inuu naxariista ilahay rajeeyo ina aladiina aamanuu waladiina haajaruu wajaahaduu fii sabiili illahi ulaa'ika yarjuuna raxmat allah markay maxay kulmiyeen bay markaa rajeeyeen allah naxariisiisa waxay kulmiyeen iimaan iyo hijro iyo jihaad yaa iimaan iyo hijro ilaahay dartii ay u hijroodeen iyo jihaad ilaahay waddadiisa ay u jihaadayaan markaasay waxay soo gaadheen maqaamka rajaada inay naxariista ilaahay rajeeyaan laakiin isagoo markaa macaasidii iyo xumaantii samaynaya inuu naxariista ilahay iska rajeeyo iska qoondaysto in loo naxariisanaayo janno u iska gelaayo dembigiisa la dhaafaayo tan noocaasi waxa weeye waa dagitaanka shaydaanku dagay wey mm. taquulu maca alcusyaani rabbii haafirun sadaqta walaakin haafirun bilmashii'ati wa raasiqun kama huwa haafirun falima laa tusadiqu baynahuma bisawiyati cala anahu birisqi kafala nafsahu likulli walam yakful likulli bijannati falam tarda ila asacya fima kufiitahu wa ihmaala maa kulliftahu min wadiifati abyaad loo nisbeeyo ismaaciil ibnu muqri sheekhii shaaficiga ahaa saaxib alirshaad ayaa waxay tilmaamayaan adoo cisyaan la imanayaad waxaad odhanaysaa rabbigay waa haafir ya macaasidii iyo dembiyadii adoo ku jiraad leedahay rabbigay waa haafir sadaqta walaakin haafirun bilmashii'ati run baa sheegto oo haafir waa yahay laakiin mashii'u ku dembi dhaafaa mar haddaanu qofku toobad keenin kuu doonu u dhaafaa ku doona uma dhaafo wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa ayuu ku tilmaamaya rabbigaana waa raasiq siduu haafir u yaho raasiqna u yahay maxaad labada u simi weyday buuyi risqii markaa waxba ma joogaysa ya yani waxa weeye siduu haafir u yahay raasiqna u yahay maxaad labada u simi weyday haddana markaasu wuxuu yidhi calaa annahu birisqi kafala nafsahu likullin kafala nafsahu likullin ha yeeshee arsaaqda cid walba waa u kafaalo qaatay wamaa min daabbatin fi lardi ila cala allahi risquha risqi axad kasta allah baa u ballan qaaday ya mid risqiisu seegayaa ma jiro walam yakfur likullin bijannati dhammaanna janno uma ballanqaadin laakiin arsaaqdii mid walba u ballanqaaday falam tarda ila sacya fima kufiitahu wa ihmaala maa kulliftahu min wadiifati kumaad raalli inaad u roorto mooyaane wixii lagaa kaafiyey oo lagu ballanqaaday inaad kolleyba iska helayso ya iyo wixii lagu diray shaqo ah oo ah camal saalix iyo iimaan inaad la timaaddo inaad dayacdo ya kii lagu yidhi marka waxa weeye qabo oo markaa u kaco markaa doon ballanqaad ma haysatide ilaaba ilaa wayn adigu markaa xasilisaa la timaadaa kii waa dayacdo kii lagu ballanqaado la yidhi ilaaba ilaa waad helaysaana ya yacani waxa weeye kaasna waad u rooraysaa marka waa abyaad raa'ica weeye marka qofka muuminkaa dembigiisu waa la wen yahay xataa hadduu toobad keeno istikfaar iyo towbad la yimaado maaha inuu ilaa waayo dembigii dembiga waa xasuusnaanaya ya waxaa la soo naqliyaa sheekh culammadii hore ka mid ah inuu yidhi waxaan tiriyey cimrigayga dembiyada iga dhacay markaasaan waxaan ku ogaaday buu ihi shan iyo afartan dembi inay yihiin markaasaa mid walba allah waxaan dembidhaaf ka weydiistay boqol kun oo goor hadduu ku dhufo shan iyo afartan boqol kun ku dhufo imise malyan bay noqonaysa afar malyan barh mia marka haddana waxaan ka baqayaa buui in laga qabsado anoo intaasoo goor ilaahay dambidhaaf ka weydiistay haddana waxaan ka baqayaa buui aakhire in laga qabsadaan ka baqaya buui caaisha radia allaahu canha wa waqacat uljamal waa tii la kaxeeyey oo la yidhi sababtaada laga yaaba in islaax ku dhaco ina keen waa arrin weliba ijtihaadee ku dhacayo oo yacni waxa weeye dembi ay u badhidhaeenu jirin ijtihaad ijtihaadkuna yukhti wa yusiib waana khaaa ijtihaadku waana asiiba dagaalna uma socon belo kalena uma socon waxaana la yidhi waxaweye sababtaada in islaax ku dhaco laga yaabaa oo lagaa haybadaysto maadaama aad tahay umm lmuminiin ya haddana arrinkaa daraaddeed aad yo aad bay camal fara badan ula samaysay hadday tahay addoommo inay xorayso hadday tahay sadaqaad inay samayso marka horena deeqsiyad bay ahayd ya hatii inankii waxa weeye ay habaryarka u ahayd cabdullahi ibnu zubayr markuu ka yaabay sida wax u bixinaysay buu wuxu yidhi halla xajiriyo tasarufka laga xidho arrinkaa waa tii ka cadhootay deednti dib kula hadli dib kula hadli ya markii dambe dee dirqa marka waxaan yani markaa eh, lagula hadarsiiyey ya inta jamac markaysa marka uu soo kaxaysto soo raacay ayay idan dalbeen kuu soo gallaa markaasay yidhahdeen haa ay tidhi kulligee ma soo gallaa horteeda markii hore waxay tii dee soo gelin dee isaga way diiday kulligee ma soo galaa ha soo gala bay tii markuu soo galay dee marka waxaan yani uu isagu marka waxa xijaabkii dhaafay oo dee isku maray markiisa marka waxaan yani dabeedna qoladii kalena la hadlay u shafeeco qaaday mar baa waxa u yimi axad taabiciin isagoo wax ka doonaya markaasa caaisha waxay tii waxba ma hayo laakiin toban kun haddaan hayn lahaa toban kun oo dirham aan ku siin lahaa laakiin wax aan ku siiya hadda mahaya markuu ka tegey baa toban kun loo keenay waa u yeedho tobankiiba fartay ka saartay shilinkala ma hadhin tobankiiba fartay ka saartay ya marka acmallo fara badan oo sadaqaad ah oo xorayna ah ayay u samayn jirtay kadib haddana waxa weye way gocan jirtay markaase waxay tidhi waxaan awal islahaa nebiga calayhi salaatu wasalaam qolkaa lagugula aaso laakiin dabadii camal baan la imin waxbaa soo darisiiyey ya haygu aasina markiisa marka waxaan qolkee xabaalaha muslimiinta igu aas baqiic igu aas marka iyagoo ka toobad keenay oo allah ka dembi dhaaf weydiistay haddana waxay ka baqi jireen dembiyadii in loo qabsaday ka baqi jireen taas bay ka baqi jireen ina almu'mina yaraa dunuubahu kaannahu qaacidun taxta jabalin yakhaafu an yaqac calayh yaraadu waa tii qalbiyada wuxuu u arkaya u ictiqaadsan yahay ama ka jabalin sidii buuroo kale ama kaljibaal buuroo kale ayuu ictiqaadsanyay saasuu u qabaa qaybta labaad wa ina alfaajira yaraa dunuubahu ka dubaabin hadda nuskhada waxaaba ii qoran dubaabka in toos uu shabahayo marka iyadu mafcuulkii labaad wuxuu noqonayaa ka dubaabin buu noqonaya ama kaannahu dubaabun aad qadarto marka calaa kulli xaal midna waxa weye wuxuu arkayaa dembiyadii sidii wax yaroo kale u arkayaa iska sahlan midna wuxuu arkayaa wax aada u weyn ayuu arkayaa markastoo taqwada iyo cabsida ay weynaato wixii qalada uu ku dhacay waa la weynanaya taana waa soo sharxnay xadiiska laba boqol iyo lixdan wa canhu cabdullahi bn mascuud waxaa bukhaari ka soo wariyey radia allahu tacala canhu can inabiy sala allahu aleyh wasalama qaal lallahu afraxu bitowbati alcabdi min rajulin nazla manzila wa bihi mahlaka lallaahu afraxu allah waa kaga farxad badan yahay bitawbati alcabdi addoonku toobadkeenka uu toobad keeno waa masdar mudaafun lifaacili waa masdar loo idaafeynaya faacilkiis toobadda addoonkae ka dhacays min rajulin yacnii nin waa kaga farxad badan yahay ninkaasoo nasala mansilan degay meel la dego wa bihi mahlaka wa bihi manzilkaas uu ku sugan yahay mahlakatun yani wax lagu halaagsamaa sabab lagu halaagsamaa ay ku sugantahy mahlaka iyo muhlika labadaba la dabdiyey haddii mahlaka la yidhahdo waxaa laga tilmaamayaa waa sabab halaag wax lagu halaagsamo sababtii muhlika haddii la yidhahdana waxay noqonaysaa wax wax halaagaya ay ku sugan yihiin sida bukhaari u soo wariyey xadiiska waa lafdigaas wa bihi mahlaka wa bihi laakiin masaadirta kale qaarkood waxay ku soo aroortay nazala manzilan dawiya mahlaka yacni marka oo halka bihi baa dawiya ay markaa masaadirta qaarkood u soo wariyeen ilaa culamada qaarkood yidhaahdeen bukhaari tasxiif baa ku dhacay ee bihi maaha ya tasxiif baa ku dhacay ay yidhahdeen dawiya haddii la yidhahda dawiyigu wuxuu noqonayaa lafteedu mahlakaday markaa la mid tahay oo waa meesha marka waxa weeyaan yani lamadegaanka ah meesha lamadegaanka ah wey ibnu qurquul sheekha la yidhaahdo saaxibulmataalic ayaa isagu wuxuu marka uu yidhi dhammaan nusakha bukhaariga saasay ugu dhacday buu wa bihi mahlaka wa huwa tasxiif waana tasxiif buu yidhi oo waawgii baa dhacay lama alifka iyo weeye markaa waawga dhexdeeda ayuu dhacay sawaabkiisuna wuxuu yahay siduu saxiix muslim ba ugu sugan yahay saxiix muslimna wuxuu kusoo wariyey bui sanadka bukhaari laftiisa kusoo wariyey waxaana igu sugan tahay biardi dawiyatin mahlaka saasay ugu sugan tahay marka saxiix waa saas weli calaa kulli xaal waa laga yaaba alfaadda in ruwaadda qaar base u wariyaan wa bihi mahlaka wa bihi wa bilmanzili meeshaasna uu ku sugan yahay mahlakatun sabab lagu halaagsamaa wa macahu raaxilatu isagana ay weheliso daabaddiisii sahaydu u saarnayd calayha tacaamuhu wa sharaabu daabaddaa korkeedana waxaa u saarnaa cuntadiisa iyo cabitaankiisa fawadaca ra'sahu madaxiisuu yaro dhigay oo bimacnaa waa yaro jiibsaday fa naama nawmatan wuxuu seexday seexashuu seexday fastayqada waqad dahabat raaxilatu wuxuu baraarugay iyadoo daabadiisa ay ka tagtay ayuu baraarugay xataa ida ishtada calayhi alxaru yacni waa raadiyo waa doonay waa baadi doonay xataa ida ishtadda calayhi alxaru ilaa markuu ku darnaaday oo ku adkaaday kulku iyo walcadashu haraadku aw maa shaa allah ama marka waxa weye uu ku adkaaday wuxuu ilaahay doono inay ku adkaadaan qaala wuxuu yidhi arjicu ilaa makaani waxaan u noqonayaa buu yihi meeshaydii baan u noqonaya meeshaydii baan ku laabmayaa buu yidhi marka shaki min araawi wuxuu ka shakiyey xataa ida ishtada calayhi alxaru waalcadashu miyuu yidhi mise xataa ida ishtadda calayhi maa shaa allah yacni marka labada lafdi yidhi ayuu markaa ka shakiyey qaala wuxu uhi arjicu ilaa makaani meeshaydii baan ku laabmayaa farajaca waa noqdo fanaama nawmatan waa seexday seexashu seexday uma rafaca ra'sahu deedna madaxiisu sare u qaaday fa raaxilatu cindah waaba isagiio daabadiisii ay agtiisa ku sugan tahay daabadiisii ay ku ag sugan tahay waxay shuraxda qaar u tilmaameen xataa idaa maa shaa allah saasoo kale inay marka waxawe yani lafdiga inta dambe noqonayo marka xataa idaa maa haddii la yidhaahdo oo maadu idaa ka daba dhacdo waxay noqotaa iyadu masiiday noqotaa yaa aaliban khud faaida bacda ida maa zaaida yani yaa aaliban khud faaida ardayow faa'iide qaada buuli bacda ida maa zaaida idaa dabadeed maa waa ziyaado maa waa ziyaado marka xataa idaa maa shaa allah miyuu yidhi mise xataa ida ishtada calayhi alxaru waalcatashu labada lafdi ku yidhi ayuu ka shakiyey xadiiskan bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey xadiiska hore iyo xadiiskanna dee isku waxay ahaayeen sanad bay ahaayeen isku mar baanu sheegay maatii raawigii ka warinaayey cabdullahi ibn mascuud uu yidhi laba xadiis buu noo sheegay cabdullahi ibn mascuud midna wuxuu nooga sheegay naftiisa midna wuxuu nooga sheegay nebiga calayhi salaatu wasalaam dabada kan iyo kii hore labadu wada sheegay hadda waxa weye ibnu abi jamra ayaa labada kala gaar yeelay oo labadii kala fikiyey kani waa kuu nebiga ka sheegay calayhi salaatu wasalaam xadiiskana wuxuu tilmaamayaa inuu allah jecel yahay towbadda addoonku u toobad keeno oo towbadda ku farxo ya xadiiska waxaa ku soo aroortay low lam tudnibuu la dahaba allahu bikum haddaydaan dembaabi lahayn ilaahay waa idin tegsiin lahaa wala ja'a biqowmin yudnibuuna uma yatuubuun yacni deedna wuxuu keeni lahaa qowm dambaabaya dabeedna marka waxa weeye yatuubuun toobad keenaya ama yastakfiruun yudnibuuna uma yastakfiruun intay dambaabaan dabeedna marka ilaahay dembi dhaaf weydiisanaya marka allah waa jecelya cidda toobad keenta dadkana waxaa lagu abuuray dee shahwe iyo caqli labada waa lagu abuuray shahwadu waxay keensanaysaa macaasidii dembiyadii bay saabaysa marka inaan dembi ka dhicin looguma talagelin marka intay dembaabaan inay ka toobad keenaan dembiyadii ayuu allah jecel yahay cidduu dembiga ka dhowray un dee waa nebiyada weeye ciddii kale dembigu waa ka suuragal waana ka dhici karaa cidda cismadu u sugnaatay ilaahay dhowray oo dembi oo dhan ka ilaaliyey waa nebiyada weeye xadiiskan waxaa laga qaadanayaa sifat alfarax in allah lagu sifaynaayo oo allah waa farxaa laakiin laysa faraxu ka faraxi khalqihi ha yeeshee faraxa ilaahay lama mid aha faraxa khalqigiisa lama mid ah laysa ka milihi shay wa huwa asamiicu albasiir sifaadka kale meesha la mariyaa la marinayaa oo sida sifaatka ilaahay ee nusuusta ku soo arooray aayaadkii axaadiista loo sugaayo iyagoo markaa tashbiih laga nafinaayo yacni lafdan oo macna la sugaayo la odhanaayo kuwa khalqiga lama mid aha kayfkiiyo qaabkan looga gaabsanaayo ariiqaasaa sifadana la marinaya alqowlu fii bacdi sifaati kaalqowli fii bacdi sifaatka qaar waxaa laga yidhahdaa kuwa kalena laga odhanaya alqowlu fi sifaati kalqowli fi daat sifaatka waxaa laga odhanaya waxaa daatada laga yidhi oo makhluuqaadkii waxay leeyihin daatooyin bay leeyihin haddana daatooyinka ay leeyihiin kuwa makhluuqaadka ma shabbahayaan marka waxa weeye waa la sugayaa waa ihbaatun bilaa tamhiil wa bila bilaa waa sugis la sugaayo oo ka maran marka waxaa tashbiih ka maran iyo nasahaad nuqsaanta iyo tashbiiha allah laga nasahaayo oo tactiil ka maran yacni saas yada wey lafdiga sifadee allah loo sugaayo iyo lafdiga sifadee makhluuqa loo sugayana in lafdigu iswaafaqaa keensan maayo tashbiih la diidaayo keensan maayo hmm. itifaaqu alasmaai laa yaqtadii itifaaq almusamayaati walxaqaa'iq qawaacidda ahlu sunna waa saas xadiisku wuxuu tilmaamayaa in nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam nin safar ahaa meel bahgooye a maraaya meeshaasi cid uma dhowaa oo meel cidlo oo lama degaan ah yani waxay ka dhigan tahay oo oh, kale goobaale gabbal kugu dhac ya meel marka waxaway saasoo iska mahlaka ah oo cid taalla ayna jirin oo biyo laga helaya ayna jirin oo wax la aan laga helayn ruuxa khatar ku sugnaanaya ayuu daabaddu watay halkaas ayay kaga luntay daabaddana waxaa u saarnaa wuxuu cuni lahaa iyo wuxuu cabbi lahaaba meeluu gaari karaana ma jirto masaafadii waa dheer tahay wuxuu haystaana ma jirto daabaddii waa raadiyey waa raadiyey waa ka quustay ya markuu quustay ayuu geed iska jiibsaday meeshii ugu dambaysay markii ayuu iska jiibsaday isagoo dee aan yacni waxba filayn indhuhunbuu kala qaaday wuxuu arkay daabaddiio kor taagan oo sidiina ay ugu saaran tahay sahaydiisii biyihiisii iyo raashinkiisii ay sidii ugu saaran yihiin markaasuu aad iyo aad ninkaas u farxay markuu aad u farxay ayuu wuxuu isyidhi waxaad tidhaahdaa allaahumma anta rabbii wa ana cabduk dabeedna hadalkii baa iska dabagediyey yaa cibaaradii marka carabkiisi inuu xukumo oo sida saxda ugu dhawaaqo yacni ma awoodin yacni waxa dhacay markaysa marka waxaan yacni faraxa ka qaalib noqday daraaddeed bishiddat alfarax ayuu wuxuu yidhi siduu doonaya si aan ahayn buu yidhi allaahumma anta cabdii wa ana rabbuk buu yidhi akhta' min shiddati alfarax halkuu odhan lahaa allaahu adigu waxaad tahay rabbigay anna addoonkaagii baan ahay buu wuxuu yidhi sidaa lidkeedo wuxuu yidhi ilaahayow adna addoonkaygii baa tahay anna rabbigaa baan ahay nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam akhta'a min shiddati alfarax ninkaasi wuxuu la kama'ay oo bimacnaa la halmaamay oo qaladka ugu dhawaaqay farxadda tirada badan leh ee ka qaalib noqotay aawadeed ya min shiddat alfarax ayuu sidaa u yidhi qadarkaasi inooma qorna tilmaamaya khata'a laakiin riwaayaadka kale ee saxiixay ku soo aroortay marka ninkaas farxaddiisu waxay ahayd farxad aad iyo aada u badan haddana waxaa laynoo sheegayaa allah inuu kaga farxad badan yahay toobadda addoonkiisu toobad keeno inuu ka farxad badan yahay ninkaa xataa ka farxad badan yahay ya laysa ka mili shay saas yada waxyaalaha laga qaadanayo waxaa ka mid a ah xadiiska ruuxii halmaama oo waxaan u qasdin ninku hadlo inaan loo qabanayn masalan ninkan uma qasdin hadalka xune caynkaasa inuu ku hadlo laakiin khata baa hadalkaasi uga dhacay haddana waxa weeye markaa wuxuu noqonayaa midaan loo qabanayn buu noqonaya maadaama nebigu yihi akhta min shiddati alfarax waxaa laga fahmayaa inaanu mu'aakhad ahayn oo loo qabanayn ayaa laga fahmaya saasaa laga fahmaya marka towbadda in lagu dadaalo allah loo toobad keeno aad iyo aad bay muhim u tahay wa tuubu ila allahi jamiican ayuha almu'minuun dembi kastana laga toobad keeno weeyaan xadiiska laba boqol iyo koob iyo lixdan can abi muusa radia allahu tacala canhu qaala qaala anabiyu sala allahu aleyh wasalam mahalu aladii yadkuru rabbahu waladii laa yadkuru mahalu lxayi waalmayit nabigu wuxu uhi calayhi asalaatu wasalaam mahalu aladii yadkuru rabbah kii sifadiisu allah xusaayey rabbigii xusaayey iyo waladii laa yadkuru rabbah waaladii laa yadkuru iyo kaan rabbigii xusayn waxay sifadoodu ka kala dhigan tahay mahalu alxayi waalmayit sida kii noolaa iyo kii dhintay oo kale baa sifadoodu la kala mid tahay oo midba mid buu shabbahaa ya yacani waxa weeye yacni ka hore ka horuu leeyahay ka dambena ka dambuu leeyahay waxay ka dhigan tahay masalu ladii yadkuru rabbahu masalu xayi wuxuu ka dhigan yahay sidii mid nool oo kale waladii laa yadkuru rabbahu masalkiisu wuxuu ka dhigan yahay masalu mayit ama masalu meyti culamada qaar baa yidhi waa labo luqo oo marka mayit iyo mayd takfiifka iyo eh, tashdiidka labadaba waa bimacnan laakiin ma marka qaarkooda kole la kala farqiya oo soo aroortay oo mayit loo isticmaalo ka dhiman doona lakiin weli aan dhiman meytana loo isticmaalo ka ficlan dhintay marka xadiisku waxa uu tilmaamayaa xadiiskana bukhaari iyo muslim baa soo wariyey wuxuu tilmaamayaa fadliga uu leeyahay ruuxa ilaahay xusaya fadliga uu leeyahay ruuxa ilaahay xusayaa fadligu leeyahay buu tilmaamaya maadaama lagu shabbahay oo nebigu ku shabahay calayhi salaatu wasalaam ka allah xusayaa inuu la mid yahay sidii markaa mid nool oo kale la mid yahay oo daacada iyo wanaagga uu la imanayo ayaa waxay ka dhigantahay nolol yacnii qalbigiisa iyo ruuxdiisa inay noosh oo kale ka dhigantah ya waxaana loo jeedaa dikri sharciya waa inuu ilaahay ku xusayaa waxaan dikri ahayn inuu allah ku xusayo ma soo gelayso hadduu bidac ku xusayo ilaahay bidcooyin ya allah waa xusaya laakiin bidca buu ku xusayaa waxaan marka waxa sunnada ku soo aruurin ayuu doonaya ilahay inuu ku caabudo rabbi ku xuso tan noocaasi marka waa fadiilada heli maayo waxaa laga tilmaamaya dikri sharciya mid allah xusaya baa fadligan yeelanaya xuska allah la xusana kamaalkiisu waa in qalbiga iyo afka iyo jawaarixda mid walba laga xuso qalbigii waa lasoo xaadirinayaa qalbigii waa xusaya istixdaar oo waxa uu ilaahay ku xusaayo oo wax qalbigiisa ka soo baxay u qasdaayo oo yacni marka u fiirsanayo afkana waa kaga dhawaaqaya afkana allah waa ka xusaya jawaarixdana allah waa laga xusaa oo in marka waxaway jidhkii ay jircoodo indhihi ay ilmeeyaan yacni khushuuc marka u dareemo waxaweye dikrigii jawaarixday marka iyadana noqonaysa hmm, indhihi ay ilmeeyaan min khashyat illah marka xuska dhammayska tirina saasuu noqonaya inuu afka iyo qalbiga iyo jawaarixda mid walba ka dhacaayo kamaalkiis waa saas hmm. kamaalkiis waa saas dikriguna waa fadli badan waa fadli badan kaana allah xusayn wuxuu ka dhigan yahay sidii wax dhintay oo kaleu ka dhigan yahay ya oo quwadii taacadu iska lahayd iyo wixii o dhan baa ka maqan iyo nuurkii taacada iyo quwadii taacada iyo nashaadkii iyo firfircooni taacadu lahayd oo ruux hadduu marka waxa allah xuso allah waa quweynaya yani qalbigiisa naftiisa xataa jirkiisa ya allah baaba xusaya fadkuruunii adkurkum marka waxa weye fadli weyn baa ku sugan fadli weyn ayaa ku sugan dikriga allah la xusay laa yazaalu lisaanuka ratban min dikri illaah xadiiska laba boqol iyo labiyo lixdan can cubaadat bni asaamiti radia allahu canhu can inabiy sala allahu aleyh wasalam qaal man axaba liqaaa allahi axaba allahu liqaa'ah nabigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam man axaba ku kastoo jeclaada liqaa'a allah allah kulanku la kulmaayo axaba allaahu liqaa'ah allahna wuxuu jeclaanayaa kulanka uu isaga la kulmaayo addoonkaa la kulmaayo ayuu jeclaanaya hmm. marka liqaa allah waxaa loo jeedaa kulanka uu allah la kulmaayo allahna wuxuu jeclaanaya inuu addoonkaa la kulmo ayuu jeclaanaya liqaa'ahu liqaa alcabdi baa macnuhu dhacaya marka mankii baa marka damiirku u noqonaya mm, saasuu isugu rabdinaya damiirku inuu u noqdo manka addoonkaas waman kariha ku kastoo naca liqaa'a allaahi kulanka uu allah la kulmaayo naca kariha allaahu allah wuxuu karaahiyeystaa u naca liqaa'ahu kulankiisa uu la kulmaayo shakhsiga ama addoonka ah faqaalat caaishatu caaisha waxay tidhi aw bacdu aswaajihi ama zawjaadkii nebiga sala allahu aleyh wasalam iyo dumarkii nebiga mid ka midi waxay tidhi raawigii baa shakiyo wuxuu ka shakiyey inay caaisho ahayd iyo inay zawjo kaleo zawjaadka nebiga sala allahu aley wasalam ka mida inay ahayd ayuu ka shakiyey innaa lanakrahu lmawt annagu waa nacnaa bay tidhi geerida waa nacnaa waa karaahiyeysanaa geeridu inay nagu soo degdegto noo timaado waa karaahiyeysanaa waxaanu jecel lahay waayo inay naga dibdhacdo marka miyaanaan eh, soo gelin kuwa ilaahay kulankiisa karaahiystay yani kulanka ilaahay la kulmayaan kuwa karaahaystay miyaanaan soo gelin qaala laysa dalik wuxuu nabigu ku yihi sala allahu aleyh wasalam ma aha markaa karaahada kulanka ilaahay la karaahiyeysanaya kaas walaakina almu'mina ha yeeshee muuminku idaa xadarahu almowt marka geeridu ku soo xaadirto bushira biridwaani illahi wa karaamati bushira waa loo bushaareeyaa waxaa loogu bushaareeyaa biridwaani illaahi allah raalli ahaanshihiisaa loogu bushaareeya wa wa karaamatihi iyo karaamadiisa ayaa loogu bushaareeya ilaahay karaamaynaya iyo in allah ka raalli noqonay falaysa un shay ma ahan axabba ilayhi miduu ka jecel yahay mima amaamahu mima amaamahu waxa hortiisa ah waxa hortiisa ku sugnaaday wuxuu ka jecel yahay ma jiraan inuu allah la kulmu jeclaanaya fa axabba liqaa allah wuxuu jeclaaday marka kulanka uu allah la kulmaayuu jeclaaday fa axaba allaahu liqaa'ah markaasa allahna wuxuu jeclaanayaa kulanka uu addoonka la kulmaayuu jeclaanayaa wa ina alkaafira idaa xadarahu lmowt gaalka haddii geeridu ku soo xaadirto bushira bicadaabi illaahi wa cuquubati waxaa loogu bashaareeyaa cadaabka ilaahay allah cadaabkiisa iyo wa cuquubatii ciqaabtiisaa loogu bashaareeyaa falaysa shayun akraha ilayhi mima amaamah shay ma jiro akraha ilayhi uu ka necab yahay mima amaamahu waxa hortiisa ku sugan wuxuu ka necab yahay ma jiraan fa kariha liqaa'a allah wuxuu nacayaa karaahiyaysanayaa kulanka u allah la kulmaayo wa kariha allaahu liqaa'ah wa kariha allaahu allahna wuxuu karaahiyaysanayaa nacaya liqaa'ahu kulanka uu addoonka la kulmaayo xadiiskana bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey xadiiskani wuxuu tilmaamayaa nabigu calayhi salaatu wasalaam inuu sheegay ruuxa jeclaysta kulanka uu allah la kulmaayo allahna waa jeclaadaa kulankiisa ruuxa necbaystana ilaahay waa necbaadaa waxay weydiisay caaisha nabiga calayhi salaatu wasalaam dee maadaama aanu geerida karaahiyeysanayno kulankii ilaahay inaanu karaahiyeysanay miyay noqonaysaa teed nabigu waa u fasiray calayhi salaatu wasalaam oo wuxuu tilmaamay wakhtiga laga hadlayaa inay tahay marka geerida ayaa dadka qaarkoodna waxay jeclaanayaan kulankay allah la kulmayaan qaarna waa necbaanayaan sababtuna waxay tahay qofka markaa uu geeriyoonaayo sakaraadku u yimaado xalatul qarqara markuu soo gaadho ayaa midna waxaa loogu bushaaraynaya raallihaansho ilaahay iyo karaamada allah karaamaynaayo mansilkiisa iyo meeshuu gelaayaa la tusaya marka marka bushaarada uu helo oo raalliahaanshaha ilaahay iyo karaamadiisa loogu bushaareeyo meeshuu gelaayo ee jannada alla tuso wuxuu jeclaysanayaa inuu allah la kulmo oo deg deg u dhinto ruuxna waxaa loogu bushaaraynayaa xaaladdaas xaalatulqarqara ee cadaabka ilaahay ayaa loogu bishaaraynaya waxaa ka horreeya daaha looga qaadaya marka markuu cadaab ogaado inuu cadaab ku socdo wuxuu ka raayaysanayaa kulanka waa allaha la kulmaayo waa sababta markaa la yidhi xaalat lqarqara towbadda loo aqbali maayo ina allaha yaqbalu towbata alcabdi maa lam yuqarqir ilaahay toobadda addoonka waa aqbalaa intaan naftu dhuunta soo gaadhin hadday naftu dhuunta soo gaadho daaha looga qaadayaa saas aawadeed towbadda wakhtigaa la yimaada waxay noqonaysaa towbatu diraar midaan markii hore saalix ahaynoo faasiq ahaa towbadda uu toobad keeno fisqiga ka toobad keenaa waxay noqonaysaa hayru maqbuula midaan laga aqbalay kii gaalka ahaa toobadda uu kufriga iyo gaalnimada ka toobad keenaa waxay noqonaysaa midaan la aqbalay munaafiqu nifaaqa iyo munaafiqnimada towbadda uu xaaladdaa ka toobad keenaa xaalatulkarqara marka naftu dhuunta soo gaadho waxay noqonaysaa midaan la aqbalay sababtu waxa weye waa xaalatu diraar in allaha yaqbalu towbata alcabdi maa lam yuqarqir marka wakhtigaasi waa wakhtigii yacni cadaabkii la tusay ama jannadii la tusay saas aawadeed towbadda u markaa la yimaadaa oo wax aanu markii hore ka toobad keenin uu ka toobad keenaa ma anfacayso camal wanaagsanoo markii hore uu samaynaya hadduu samaynaayo yanfac ma anfacayo laakiin waxa wanaagsane markaa uu soo darisiiyey hore aanu u samayn jirin ya haaata toobad uu ka toobad keenay gaalnimo ama munaafiqnimo ama macsiya fisqi ama bidco kullu daalika ma anfacayaan marka caam ahaan noloshoo dhan loogama jeedee xaaladdaa uu nafbaxayo baa dadka qaarkoodna waxay jeclaysanayaan kulankay allah la kulmayaan raallihaanshaha ilaahay loogu bushaareeyey jannada loogu bushaareeyey daraaddeed qaarkoodna way karaahiyeysanayaan cadaabka loogu bushaareeyey cadhada ilaahay loogu bushaareeyey daraaddeed bay u karaahiyeysanayaan marka xadiidku xaalku ku saabsan yahay waa waqtiga waxyaalaha fawaaidkee laga qaadanayo waxaa ka mid a ah. oo xadiiskan lagala baxaayo in waxa weeye wixii ishkaal gala in la su'aalo cidda cilmiga leh ee garanaysa la su'aalo waayo caaisha ama zawjaadka nebiga sala allahu alay wasalam gabadh ka mida ah, inay caaisho tahay kusoo aroortay riwaayaadka qaareen way su-aashay inna la nakrahu lmowt marka waxaa laga qaadanayaa wixii ishkaal iyo madmadow yeesha in istifsaar la sameeyo oo la su'aalo cidda u cilmiga leh ayaa laga qaadanaya fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun fawaa'idka lagala baxayo ayay markaa ka mid waxaa ka mida ah waxyaalaha laga qaadanaayo sifatulmaxaba in allah loo sugaayo ya iyo sifatulkaraahiya in allah loo sugaayo maadaama nebigu calayhi salaatu wasalaam uu allah ku sifeeyey man axaba liqaa allahi axaba allahu liqaa'ah waman kariha liqaa allahi kariha allahu liqaa'ah marka karaahada iyo xubiga mid walba in allah lagu sifaynaayo laakiin jacaylka ama xubbiga iyo karaahiyada makhluuqa inayna la mid ahaynoo shabihin laysa ka milihi shay wa huwa asamiicu albasiir yacni markaa sifaadka khalqiga inay shabahayn kayfkooda iyo qaabkoodana aynu ka gaabsanayno sida laynoogu sheegayna u rumaynayno o u ictiqaadinayno ayaa laga qaadanaya aynaan nafyinayn oo odhanayn markaysa waxaan ilaahay eh, cid ma jeclaado aynaan odhanayn eh, waa jeclaadaa laakiin jacaylkiisu jacaylka makhluuqaadka lama mid aha cid waa karaahiyaystaa laakiin karaahadiisu karaahada makhluuqa lama mid aha waxyaalaha kale laga qaadanayo waxaa ka mid a aljaza min jinsi alcamal abaalmarintu waxay tahi noocii camalku ahaa oo markay allah kulankiisa jeclaadeen ya mu'miniintii allahna wuxuu jeclaaday inuu la kulmo aljazaau min jinsi alcamal abaalmarintu waxay tahi noocii camalku ahaa ayay tahay waman kariha liqaa allahi kariha allahu liqaa labadii noocba labadii markaa mid walba yacni wixii uu yimi baa isagana lagu abaalmarinaya waxay kaloo culammada qaarkood ay ka daliishadaan yacni markaa liqaagu allah lala kulmayaa inuu marka waxa weyaan uu yahay arag la arkaayo oo waxay yidhahdeen liqaaga haddii loo tiiriyo cid waxa weeye markaa arag ka suuragal yahay oo maanic u diidaya aanu jirin haddii loo tiiriyo waxay noqotaa inay marka aragti la socoto inay aragti la socoto ayay noqotaa culamada qaarkoodna ijmac way kusoo rareen ijmac ay kusoo rareen marka waxay ka deliishadeen muminiintu inay allah arki doonaan bay ka deliishadeen saasay ka deliishadeen laakiin waxaa soo arooray meelaha qaarkoodoo liqaa la inoo sheegaayo oo cid aan wanaagsanayn oo kale inuu eh, liqaagii inuu ilaahay la kulmaayo la tilmaamayo fa acqabahum nifaaqan ilaa yowmi yalqawnah marka bacdu ahlicilmi saasay u yidhaahdeen yani liqaagu ma laasimsanaayo yani marka ru'yo ma laasimsanayo ilaaba ilaa kolay mu'miniinta iyo dadka wanaagsan marka loo tiiriyo adilada kale khaarijiga ah baa laga qaadanaya waxaana yidhaahdeen luqada ayaa laga daliishanayaayo luqadu waxaa la yaqaanaa haddii waxa weeye cidda is ag martaan oo aydan is arkayn cid baa idin arkaysiin intaa isu marteen maradiin waaba istaabatay waa isdhaafteen laakiin midkiinna ka kale ma arkayn hebel miyaad la kulantay meel lama kulmin nin hebel baa yidhi waa kulmeene ya may maanaan kulmin wuu ismoodsiiye ya yacni araggii haddaan u jirin kulankii waaba nafyinaya wuxuu leeyahy kulankaas ma dhicin marka luqadiibaa dee kutusinaysay leeyihin marka ru'ya inay ku jirto liqaadii ashyaadan kalena waa ashyaa maanic ka reebay oo dee adilo khaarijiya ka reebtay liqaagaas in aragti la socoto marka dee waxa weeye marka wax kale u diidaan halkeeda bay leeyihin calaa kulli xaal waa iska uun adilada ku dareen bay ka mid tahay laakiin adilada ru'yada ku soo aroortay dee aayaat iyo axaadiisba waa badan tahay inta kalaaba ka badan oo ku filan ya ijmaaci ahli sunna ku sugan aayaadkii qur'aanka ku sugan axaadiistii nabowiga ku sugnaad mutawaatirka ahayd waa yacni marka daliilkanoo kale in laga qaato waxaa laga kaaftoomi karaaba adilada kale laakiin markay culamadu sheegayan waxay u jeedeen min baabi tacaadud aladila waa nuurun cala nuur adiladii un xoga in si xoojiyaan si taageeraan si ayuu markaa uga jeedaan xadiiska laba boqol iyo saddexiyo lixdan can anas ibni malikin radia allahu tacala canhu yaquul qaala rasuul ullahi sala allahu aleyh wasalam yatbacu almayita alaaa nabiga calayhi salaatu wasalaam marka wasfigiisa lasoo qaado in nabiga lagu salliyo weeyaan ahlucilmiga qaarkood waxay yidhahdaan mar kastoo nebiga calayhi salaatu wasalaam magiciisa ama sifadiisaba soo qaado in lagu salliyaa waa waajib bay culamada qaarkood yidhahdeen hadda mar kasta ya maaha majliskii hal mar keliya inuu waajiba ayay yidhahdeen culamada qaarkood ee mar kasta oo nebiga calayhi salaatu wasalaam wasfigiisa ama magiciisa la soo qaado in lagu salliyaa waajiba ahlucilmiga qaarba basaa maray waxay ka daliishanayaan xadiiska albakhiilu man dukirtu cindahu falam yusalli calaya bakhayl waxa ah ruuxa agtiisa laygu soo qaado laygu xuso oo aan igu salliin boqliguna waa shay madmuuma xun weeye waxaa kale u daliila xadiiska kale ee jibriil uu odhanaayo ruuxa agtiisa lagugu xuso oo kugu sallin waaya ilaahay ha fogeeyo aamiin dheh markaasaa nebiguna aamiin odhanaya yacnii malak muqaraba ayaa habaaraaya nebi mursal oo nebiyada ugu fadli badanna wuxuu leeyahy ilaahu ducada aqbal allahuma istajib ilaahu aqbal saas aawadeed bay bacdu cilmi ay ka daliishadeen in mar kasta oo nebiga magiciisa ama sifadiisa la soo qaado in lagu salliyaa inay tahay waajib waa jirtaa bacdu ahli cilmi inay yidhaahdeen majliskii hal mar in lagu salliyo baa waajibaysa qadarka ka dheeraadka wuxuu noqonayaa sunne laakiin dawaahirta adilada culammadaa daliishanaysa waxay leeyihiin mar kastoo la soo qaado in lagu salliyaa waxay noqonaysaa waajib ayay noqonaysaa bl saas aawadeed sida axwadkahay waa in laga tegin oo lagu dadaalo salliga nabiga sala allahu aleyh wasalam salliga nabigana calayhi salaatu wasalaam fadli aad weyn baa ku jira fadli aad weyn ayaa ku jira saas aawadeed in la farabadsadaa aad iyo aad bay muhim u tahay awla annaasi bi yowma alqiyaama akharuhum calaya salaatan awlabiyadaasee lagu gaari karaa dadka waxay igu dhow oo igu xaqnimo badan maalinta qiyaame ka igu salliga badan waxa weye markaa saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam in aad iyo aada loo farabadsado ayaa muhim ah wa khaasatan awqaadda markaa si gaarka ah laynoogu booriyey sida marka waxa weeye leylat aljumuca iyo yowma aljumuca imise goor baad marka waxa jumcadii aynu ku sallinaa habeenka jumcada ama maalinta jumcada imise goor baynu ku sallinaa salliga nebiga calayhi salaatu wasalaam in aad la farabadsadaa muhim ah ruuxa marka waxaweye farabadsadana xataa marka waxa kurbaadka iyo dhibaatooyinka waa laga fiidaa nabiga calayhi salaatu wasalaam saxaabiga wuxuu ku odhanaya yaa rasuulallaahi haddaan marka kuu yeelo ducadayda marka loo qaybiyo afar meelood meel ahaan haddaan adiga kaa dhigo ducadan yani ku ducaynay bimacnaa salliga aan kugu sallinayo ka warran nabigu wuxuu u sheegay inay khayr tahay hadduu kasii farabadyan inay ka fiican tahay ka war haddanu iska yeela ducadii kala badhow badh yacni waa wuxuu tilmaamay inay wanaagsan tahay hadduu kasii badiyana inay u khayr badantahy wuxuu ducadaydoo dhan haddaan ka dhigo ya salaadaydoo dhan wuxuu u jeedaa ducadaydoo dhan haddaan ka yeelo salligaaga ka waran xadiiska muxuu tilmaamayay a idan idan tukfaa hamuk wayukfara dambuk hamigaagana waa lagaa kaafinayaa hamigaagii wixii hamigii iyo hamigii wixii o dhanba waa lagaa kaafinaya dembigaagana waa la dhaafaya aimwaa fadiila caiima nin baa mar wuxuu igu yidhi addin baa i xanuunay buui rooggaasaa i xanuunay muddo bila-a ah baan ku tukanayay fadhi waxaan doonay inaan markaa waxaan qabto debadahaas waa nin dhakhtara ah oo wadaada ah. debadaha inaan qabto aan doonay jabuuti baan tegey anoo doonaya hindiya iyo dhul kale inaan qabto fadhigaan ku tukadaa buuli muddo bila-ana waa ku tukanayay salliga nebigaan u fadhiistay buuri toban kun oo goor baan maalintaa nebiga ku salliyey buuri toban kun oo goor baan nebiga ku salliyey adinkiibaan saa u dhaqaajiyey saa waxba ma dareemayo waa kacay birrix ya shayba kuma sugnaa halkii baan iska soo noqday buuri ya isagaa qisada afkiisa ii sheegay laygama soo wariy saaxibulqisa ya ninkaygii doonayay hindiya inaan dhakhtar u qabto ya ee fadhiga ku tukanayay dhowrka bilood salligaa maalintaan u fadhiistay oo toban kun oo goor markaan marinayo baadinkii fag wax allo wuxuu qabaa ma jiro wa idan tukfa hamuk can anas ibni maalikin radia allahu tacala canhu yaquul qaala rasul lahi sala allahu aleyh wasalam yatbacu almeyta alaaa rasuulku wuxuu ihi calayhi salaatu wasalaam meydka waxaa raaca saddex fa yarjicu inaani wa yabqaa macahu waaxid labaa soo noqda midna waa ku hadhaa oo la jirkiisu ahaadaa yatbacuhu ahluhu wa maaluhu wa camaluh waxaa maydka raaca ehelkiisu waa raacaan iyo qaraabadiisu wa maaluhu xoolihiisuna waa raacaan waa lagu aasayaa ya waa laga diyaarinayaa marka aaskiisa wa camaluhu camalkiisuna waa raaca fa yarjicu ahluhu wa maaluh waxaa soo noqda ehelkiisa iyo maalkiisa wa yabqa camaluh waxa ku hadhaaya camalkiisa ayaa ku hadhaya ehelkiisa iyo maalkiisuna waa ka soo noqonayaan camalkiisuna waa ku hadhayaa xadiiskana bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey xadiiskan wuxuu tilmaamayaa ruuxa waxa markaa ku anfacaya ee godkiisa kula baaqi noqonaya inay yihiin camalkiis khayr ha noqdo ama shar ha noqdo camalkana waxaa soo gelaya khayr iyo sharba ayaa soo gelaya iimaankiina wuxuu ka mid yahay camalku ka mid yahay waatay ahlucilmiga qaarkood yidhahdaan imankii camalka saalixa la ysku cadfaayo markay qolada murji'adu dariishato yidhaahdaan waa kala duwan yihin imankii camalka saalixa bacdu ahlicilmi waxay yidhahdeen ida ijtamaca iftaraqa wa ida iftaraqa ijtamacaa markay kulmaan oo isku meel lagu sheego way kala tagaan kalala macnay ku dhacayaan iyadoo camalka saalixi iimaanka asaaratan ah ka mid yahay haddana mawdican bacdi culammada ahlu ka mid a ah waxay qabaan xaaladdan marka waxa weeye waa xaala muqayado xaaladan marka gaar baa loo saaray iyaday culamo kale jiraan odhanaya ahlu sunnaha ka mid a ah, ay leeyiin min baabi catfi alkhaasi cala alcaam shay gaara ah, shay guud lagu cadfayaa camalkii saalix oo iimaanka ka mid a ah, haddana gaar loo sheegay marka waxay ka dhigan tahay laba goor in la sheegay oo marna lagu sheegay fii dimni aliimaan oo iimaanka ku guda jiro marna gaar loo sii sheegay muhimmadda camalka iyadoo lagu baraarujinay wejigan kalena waa qariib ida ijtamaca iftaraqa markanay kulmaan waa kala tagaan oo kale laba macnay noqdaan waida iftaraqa ijtamacaa hadday kala tagaan oo mid ahaan la sheego ka kale aan la sheeginna kii kalena waa soo gudagalaa marka la yidhaahdo masalan camalkiisa dee iimaankiisina waa ku jiraa bukhaari waa ka saxiixiisa baabaysta baabu maa jaa ana aliimaana huwa alcamal ya ama baabu man qaala ina aliimaana huwa alcamal cidda tidhi iimaanku waa camalka dabeedna wuxuu soo qaadanaya nusuusta mawduucan sheegiisa ya tilka aljannatu alatii uuristumuuha bima kuntum tacmaluun iimaankii mee camalku ku jiraa maadaama camal keliya la sheegay dee iimaankii waxaweye wuxuu ka mid yahay camalka ayuu ka mid yahay marka iimaan keliya la sheegana camalkii saalixa waa soo gelaya marka hadda waxa weeye wayabqaa camalu waa camalkiisii oo dhan saalix iyo aalixba waa ku jiraa camalkiisa saalixana iimaankii waa ka mid iimaankii waa ka mid saas weyli taas waxaa laga qaadanayaa in camalkiisa qofku aada ugu dadaalo yacni tacabka xoolaha uu tabcayo yacni waxaanu qofku markaa aanu lahayn ayaa marka waxaweye tacabkii markaa dadka ay u badan yihiin ya ayukum maaluhu axabu ilayhi min maali waarisi keebaa xoolihiisa ka jecel xoolaha ka dhaxlaya markaase yaa rasuulala dhammaantay xoolahaygaan u jacayl badan markaasu iclamuu maa taquuluun war aqoonsada waxaa odhanaysaan fa ina maalahu maa qadam ya wa maala waarisihi akhar xoolihiisu waa wuxuu hormarsaday ee hor ilaahay u baxsaday kaasa u xoola ah maalka ka dhaxlayaana waa wuxuu markaa dibdhigay oo si u dibdhigaayey ka dhintay oo laga dhaxlay waxay noqotay xaqiiqatan cid kale leedahay ayay noqotay marka ehelkiisa iyo maalkiisu waa ka soo noqonayaan laakiin camalkiisaa ku baaqi noqonaya camalkiisaa ku baaqi noqonaya marka camalka in aad loogu dadaalo camalka la wanaajisto towbadda iyo marka camalka wanaagsan aada loogu dadaalo ayaa laga qaadanaya halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atub